bsm اllah الرحmn الرaxيim alxamdu لlah رb العaalamiin وأصلي وأsلم عlى المبعوث رحmة للعaalمين وعlى آlih وصaxbih وسلم تسليما كثيirا اllهma cلمna ma ينfعna وانfعna bma cلمtna اllهma إna نسألka الفقه في الdين رb اشرح lي صدري ويسر lي أmري واxلل cقدة min لساني يfقه qwلي in sha allahu tacaala maanta waxaa inoo bilaabmi doontaa dowradii usuuliga ahayd intaynaan eh, dowladda gudogelin kutubtii aan akhrin lahayn iyo waxoogaa muqadimaad ah ayaan insha allahu tacaala eh, usuulka ka qaadanaynaa eh, marka koowaad waxaan insha allahu tacaala ka hadlaynaa waxoogaa yaroo ku saabsan dowladan iyo mustawayaadka ay leedahay iyo kutubta muctamadka ee lagu akhrin doono insha allahu tacala dowradan iyo nidaamkeeda qodobka labaad insha allahu tacaala wuxuu noqon doonaa almabaadi اlcashra licilmi اlusuul mabaadida usuulka ee tobanka ah ama ko iyo tobanka ah sidoo kale taarikhu cilmi اlusuul taariikhda usuulka ayaan wax ka taaban doonaa iyo manaahijta usuuliyiintu ay ku leeyihiin cilmigan sidoo kale tarjamo yaroo kooban ayaan insha allahu tacaala eh, ka tilmaami doonaa abulmacaali aljuweyni oo iska leh waraqaadka eh, sidoo kale kitaabkiisa alwaraqaat makaanada uu ku leeyahay ee eh, cilmiga usuulka iyo culammadu siay u daryeeleen kitaabkan ayaan insha allahu tacaala kusoo gabagabaynaynaa muqadimada marka koobaad dowladan eh, waxaa muqarar ku ah han kitaab kitaab koobaad waxaa wey alwaraqaat liabi lmacaali aljuwayni oo in sha allahu tacala saaka aan bilaabi doono kitaabka labaadena waxaa weeye nadmu lwaraqaat lilcimriiti oo asagu insha allahu tacala xifdi noqon doona oo ardada weliba aan e, kula talinayno inay hadda sii bilaabaan xafdigiisa maxaa yeelay imtixaan baa loo geli doonaa marka in xifdigiisa la iska sii bilaabo iminka ayaa fiican e, kulli waana kitaab iska koobanoo xifdigiisa uu iska sahlan yahay waana salis cibaaradiisu aad bay umacaan tahay qofkii doona inuu xafido aad ba ugu fududiya kitaabka saddexaad waxaa weeye alkhulaasa fi usuuli اlfiqh uu iska leeyahay hito kitaabka afaraadna waxaa weeye allumac liabi isxaaq الshiraazi kitaabka u dambeeya shanaadna waxaa weeye jamcu jawaamic lilimaam الsubki calayhi raxmat اllah kutubta haddaba waxaan ku qaadan doonaa insha allahu tacaala saddex mustawayaad ama saddex marxaladood ayaan u qaybinay marxalada koobaad waxaan qaadanaynaa labadan kitaab ee kale ah waraqaadka iyo nadmigiisa waa marxalada koobaad marxalada labaadna alkhulaasa fi usuul اfiqh iyo allumac labada kitaab ayaan qaadan doonaa in sha allah marxalada u dambaysana kitaabka weyn ee jamcu jawaamica ayaa in sha allahu tacaala e, lagu soo xidhi doonaa dowlada muddada dowladda soconayso e, waxa weeye laba sano iyo laba bilood saasaa muqarar ah maadaama an kitaab la akrinayo oo laba kamid ah oo labad u dambaysa lumaca iyo jamcu jawaamic yihiin laba kitaabo waaweyn marxalada koobaad waxay ku dhamaaneysaa saddex bilood iyo badh marxalada labaadna waxaa muqarara insha allah taala koob iyo bilood inay ku dhammaato marxalada saddexaad oo ahaa kitaabka jamcu jawaamica labiyo toban bilood meelahaas ayaa taqdiirku yahay waxaa laga yaabaa inay intaana ka yaraato waa dhici karta inay ka badatana oo wax xoogaa dheeraatana waa suuragal laakiin intaasaa muqarar ah kolley dowladda waa halkan maalin ee khamiista umaa la akrinayaa oo insha allahu tacaala laba cashir oo ka kooban oo isku xiga la akrin doona hadduu alla idmo dowladdani nidaam bay nidaamkeedu waxaa weeye in ardaydu ay galaan ikhtibaaraad ama imtixaan kitaab kasta markuu dhammaado in imtixaan lagu galo khaasatan kutubta yararka ah ama kutubta waaweyn sida eh, khulaasaha iyo saddexda kitaab u dambaysa iyo lumaca iyo jamcu jawaamica saddexdaasi eh, ikhtibaaraad kala duwan baa lagu gelayaa waxaa laga yaabaa laba ikhtibaar ama saddex ikhtibaar in eh, loo qaybiyo kitaabka si ardada loogu fududeeyo inay soo diyaariyaan kolley ikhtibaaraadka maqsuudkooda waxaa weeye laba arrimood arin kooaad ardaydu inay kitaabkiisu ariyaan soo diyaariyaan usan noqon kitaabki kitab iska dhegaysanayo ardaygu markuu og yahay inuu imtixaan ku gelayo kitaabka uu soo qaybi oo kitaabka iska soo diyaari laakiin ardayda haddii aan imtixaan laga qaadan badankood waxa laga yaaba kitaabka inayna soo diyaarin marka maqsuud kooaad imtixaanka laga leeyahy waxa weeye ataxsiil in ardaydu ay soo xasiliyaan eh, darsigii oo ay soo diyaariyaan maqsuudka labaadna waxaa weeye in la kala ogaado heerarka ardayda ay joogaan iyo mustawiyaadkooda iyo fahamkooda ikhtibaaraadku waa qiyaas iyo taqwiim marka in sha allahu tacaala maadaama dowladan maqsuudkeedu yahay in markay dhammaato ijaazo lagu bixiyo fii cilmi اlusuul qofki ikhtibaaraadkaa gudba ayaa waxa lagu qiyaasayaa qofkan mustawihiisa si shahaado loo siiyo Eh, iyo taqdiirba de inuu dowladda ku dhameeyey imtiyaaz iyo inuu ku dhameeyey jayd jiddan iyo inuu jayd ku dhameeyey si eh, loo ogaado ayaa insha allah taala ikhtibaaraadkaas la qaadaya eh, marka insha allahu tacala dadaal ayaan isku dardaarmaynaa in dowladdan insha allah taala lagu dadaalo kolley wakhtigu wuu degdegaya waxaad arkaysaa labadaas sano iyadoo degdeg ku dhammaata marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in laga faa'idaysto oo lagu dadaalo intaasi waa wixii dowladda ku saabsanaa taxdiirna kulli insha allah tacala in la rajaynayna ardada taxdiiriya hadday suurowdo oo nidaam loo sameeyo addu alla idmo muqadimaadkii kale waxaa ka ahaa mabaadi cilmi اlusuul cilmiga usuulka in mabaadidiisa aan qaadano oo wax ka tilmaano fani kasta wuxuu leeyahay mabaadi mabaadidaas culimmadu way sheegaan intaan fanniga la guda si qofkani uu tasawur uga haysto fannigaas iyo wuxuu ku saabsan yahay iyo amaradiisi iyo fawaaiddiisa culamada qaar ayaa mabaadidaas ka dhigay toban qaarna koo ka dhigeen waxaa lagu jamciyey abyaadan saddexda ah ina mabaadi kuli cilmi casharaة alxadu wاlmawduucu uma hamra wanisbaة wafadluhu wاlwaadicu wاlism اlistimdaadu xukmu الshaarici masaaئil wاlbacض biاlbacض اktafى wman dara اljamiica xaaza الsharafa marka waxay noqonaysaa xad oo tacriifkii fanniga ah iyo mawduucii uu ku saabsanaa fannigu iyo amaradiisa ama fawaaiddiisa waxa laga faaiidaya fannigaas iyo nisbadiisa macnaha markii loo eego funuunta kale xaggee buu kaga jiraa fadligiisa qofkii alifay fannigan ugu horreeyey qoray magaca fanniga istimdaadka oo meesha la fannigan laga keenay ah ama halka laga soo saaray masaa'ishiisa intaa weeye marka wuxuu leeyahay shaacirkii abyaadan nadmiyey wاlbacضu biاlbacض اktafa culamada qaar qaar bay ku kaaftoomaan waman dara اljamiica xaaza sharafa qofkii intaba ogaada tobankaas sharaftii wuu koobay qaarna waxay ku daraan sharafu alfan fannigaas sharaftiisa iyo mansiladiisa haddaba usuulu fiqiga magaciisa ayaan ku bilaabaynaa ee waa usuul اlfiq usuul alfiq tacriifkiisuna waxaa weeye ama xaddiisu cilmu yabxaثu fi adilaة اlfiqhi اlijmaaliya wa kayfiyaة اlistifaadaةi minha wa xaali اlmustafiid waa cilmi baarhaya adilada fiqiga ee guud adilada fiqiga guud markay leeyahay yani adiladii baa laba qaybood ah adila ijmaaliya iyo adila tafsiiliya adilada ijmaaligu waa usulu fiqiga adiladan guud ee u baarhaya sida alkitaab alsunna alijmac alqiyaas almaslaxa almursala qowl الصaxaabiy sad الdaraa'ic ila akhirih adilaة اlfiqhi اlijmaaliya weeyaan tafaasiishii lama geliya adila tafsiiliyana waa daliilka juز'iga ah sida aayadda maalan waaqiimu الصalaaة waaatu الzaka waa daliil juزi ahoo ka hadlaya mas'ale mucayana salaadii inay waajib tahay caddaynaya ama zakadii inay waajib tahay caddaynaya marka usul fiqigu adilada juزiga kama hadle eh tusaale unbuu usoo qaataa ee wuxuu baxiyaa adilada ijmaaliga adilada guud ayuu ku saabsan yaha ka hadlaa haddaba adilaة اlfiq اlijmaaliya ka hadlaa wa kayfiyaة اlistifaadaةi minha iyo sida looga faa'iidaysan karo ama waxa loo yaqaano طuruq اlistinbaaط jidkii loo mareeyey istinbaaطka iyo qawaacid اlistinbaaط ayuu ka hadlayaa sidoo kale waa xaali اlmustafiid iyo qofka ka faa'iidaysanaya adiladaas oo ahaa mujtahidkii ayuu baxinaya mawduuciisuna waxaa weeye waa inta hadda aan soo tilmaamayno waa adiladaas aladila almuusila ilى macrifaة اaxkaam الsharciya waaqsaamiha waa adiladaas gaarsiinaysa qofka inuu barto axkaamta shareecada iyo qaybaheeda kala duwan iyo maraatibteeda iyo qaabka u deliishanayey iyo in la ogaado qofka mustadilka ah ee adiladaa soo deliishanaya faa'iidadiisa fannigan usuulku waa fanni aad iyo aad runtii muhiim u ah oo qof kastoo aalibcilmi ah uusan ka maarmaynin sinaba maxaa yeele fanigani qofka wuxuu u xoojinayaa malakat اlistinbaa yacni awooddii qofkan uu kala soo bixi lahaa axkaamtii nusuustu kala soo bixi lahaa iyo fahamkii nusuusta ayuu u dabdinaya fahmu nusuus nusuus alkitaabi waاsunna ayuu qofkii ku gaarayaa fannigan qofkii dee istinbaad maba samayn karaba mujtahidna ma noqon karo qof mujtahidana ma noqon karo eh, fahamkiisana kolley waxun baa ka khaldanaa hadduu dhaho xataa nusuusta kitaabkii sunnadan fahmi mar kasta khalad ka mannaan maayo hadduusan fannigan uusan baranin marka fannigan qof ka maarmaya ma jiro ama faqiih ahaado faqiih uu sii baahi badan qofka mufasirka ee qur-aanka fasirayana wuu u baahan yahay ee xadiidka dadka barayana ama cilmiga xadiidka dhiganayana wuu u intaba waxa weyaan kaa maari mahayaan fannigan haddaba faaidadiisa koobaad waxaa weeye qofkii wuxuu awood u yeelanayaa inuu istinbaad ku sameeyo axkaamtii shareecada faaidada labaadna waxaa weeye inuu qofkii uu ogaado in shareecadan islaamku ay tahay shareeco u zaman kasta iyo makaan kasta ana shariica saalixatu likulli zamanin wa makaan oo wuxuu ogaanayaa in mar kasta wax kastoo soo kordha oo axkaam ah ama nawaasil ah ama masaa'il ah ilan zaman kasta wuxu leyahy nawaasil iyo masaa'ile ah, inay shareecadu daboolayso baahida dadka oy masaa'ishaas axkaam u dejinayso iyadoo culimmadu ay isticmaalayaan qawaacid اlistinbaad ay maarata adeegsanayaan iyo fannigan usuulka sidoo kale fawaa'idda fannigan waxaa ka ah qofka cilmi usuulka yaqaana wuxuu dareemayaa kalsooni iyo xasilooni uu ku qabo waxay culummada islaamka iyo fuqahadu islaamku ay noo qoreen oo turaadkan ballaadhan ee qiimaha badan inuu ku dhisan yahay qawaacid sugan oo waxa weeye aan isbedelayn dad badan hadday arkaan ee eh, fuqahadu waxay ka tageen oo turaasa ah ama kutub ah ama mualafaad ah waxay moodayaan ra'yi shaksi ah mujarad yani aaraa iska uruuriyey iyo aragtiyo kala duwan ayay u malaynayaan ma ah culummadu waxay ka duulayaan qawaacid qawaacid usuuliya wa qawaacid fiqiya ay ka duulayaan marka qofkii qawaaciddaa fahma unbaa hadalkoodan iyo eh, masaa'ishan ay qoreen iyo dhaxalkan ballaadhan oga tageen fahmaya lakiin qofkii kale maba garanaya dadka qaar baa laga sheegaya inay fiqiga ku tilmaameen inuu yahay eh, wax ka soo horjeeda kitaabka iyo sunnada oo dadka kaga mashquuleen ra'yigii ama aaraadii ee eh, dadka kitaabkii sunada kaga mashquuleen taasina runtii waxay tusinaysaa fahan qalloocan iyo waxa weeye aragti gaaban ayay tusinaysaa culimmadu waxay nooga tageen wuxuu ku dhusan yahay adiladaas aan tilmaamayna kitaabkii iyo sunnadii iyo ijmaacii iyo qiyaaskii iyo eh, adiladii kale ee faraha badnayd ee u laabanaysay fi nihaaya kitaabka iyo sunnadan u laabanaysay marka qofkii fannigan garanaya unbaa fahmaya culimmada waxay qoreen intaasi waa faa'iidadiisii amaa nisbadiisii markii loo fiiriyo culumta kale wuxuu ka mid yahay culuumta shareecada gaar ahaan wuxuu calaaqo leeyahay fiqiga oo asal uu yahay fiqigu waxa weya farac usuulkuna waa asal marka asal iyo farac ayay isu noqonayaan fiqiga iyo usuulkiisu sida xadiidka ama matnu اlxadiid iyo culuum اlxadiid ama musطalax اlxadiid musطalaxu waa asal matnu اlxadiidna farc buu noqonaya oo dee qofkii aan akhrisanin culuum اlxadiid ama musطalax اlxadiid xadiidki ma fahmayo oo musطalaxaadka culamada isticmaalayaan xadiidkani waa صaxiix iyo waa daciif iyo waa mursal iyo waa mawquuf iyo waa mucdal iyo waa mucallaq iyo musطalaxaadkaas iyo sanadkii iyo qawaaciddii lagu xukumayay sanadka iyo jarxiga iyo tacdiilka waxaas ma fahmaya hadduusan fannigan musطalaxa uusan akhrisanin o usan itqaaninin fadliga uu leeyahay fannigan waxa weeyaan dhammaan nusuustii ku soo aroortay fadliga fiqiga iyo tafaquh fi اddiin sida xadiidkii nebigu yuri alayh الsalatu wasalaam man yurid illahu bihi khayran yufaqihu fi اddiin iyo qowlka ilah u yihi wma kana lmuminuuna liyanfiruu kaafa falowlaa nafra min kuli firqatin daa'ifatu minhum liyatafaqahuu fi diin waliyundiruu qowma ida rajacuu ilayhim lacallahum yaxdaruun nusuustaas iyo nusuusta la midka ah ee tilmaantay fadliga uu leeyahay cilmiga fiqiga ayaa ayadna tilmaamaysa fadliga usuulka maxaa yeelay usuulku waxa wey wasiiladii lagu gaari lahaa iyo jidkii lagu gaari lahaa fiqiga marka maadaama aan fiqigii la baran karin iyadoo usuulkii aan la baranin oon fiqigii si fiican loo fahmayn iyadoon usuulkii la fahmin ayaa fadliga ku soo aroray fiqiga ayuu eh, fadli u noqonaya isna eh, usuulkii waadiciisa fannigan u horreeyey wax ka qoray eh, alimaam shaafici caleyh raxmat ullaahi tacaala qofkii u horreeyey ee mustaqil oo madax bannaan ka qora fanniga waxaa weye imaam shaafici wuxuuna qoray kitaabkiisii alrisaala sida insha allahu tacala dib ka tilmaami doono istimdaadkiisa fannigani wuxuu ku taagan yahay saddex shay ayuu ku taagan yahay shayga koowaad waxaa weeye cilmu tawxiid oo wuxuu ugu taagan yahay cilmu tawxiidka maxaa yeelay axkaamta shareecadoo dhanba waxay ku dhisan tahay ilaahay garashadiisa qof inuu ilahay horta uu rumeeyo nabiga calayhi salaatu wasalaamna uu rumeeyo waxaan ilaahay subxana wa tacaala uu noo soo dejiyey axkaam ah inay run ay tahay oo ay xaq tahay qof inuu rumeeyo marka qaacidadaasa asal ah qofku hadduusan rumaysnaynba in diintan ay xaq tahay oo axkaamtan ay run tahay oo axkaamta ilahay ay tahay dee markaas muxuu cilmulusuul u tariba marka hore waa inuu horta eh, macrifadaas ula yimaado oo cilmi tawxiidkii uu maaragtay fahmo midda kale nabiga calayhi isalaatu wasalaam waa muballiq can illah ilaahay buu ka gaarsiinaya diintii marka wax alla wixii axkaamu inoo sheegay inay waxyi tahay qofkii inuu rumaysan yahay waa lama horaan marka cilmi tawxiidka ayuu ku dhisan yahay waa faniga koobaad ee uu ku salaysan yahay cilmi usuulku shayga labaad waxa weeye cilmu luga alcarabiya luqada carabiga waxaad arkaysaa in badan usuuliyiintu in ay u laabanayaan luga alcarabiya oo qawaacid luga alcarabiya ay maaragtay ay tilmaamayaan marka hadlayaan dalaalaat alalfaad iyo xuruuf uljar iyo caamka iyo khaaska iyo waxyaaba badan waxay u laabanayaan lugadii marka luga carabiya ayuu fannigan ku dhisan yahay waxaa kaloo ku dhisan yahay fannigani alaxkaam alsharciya axkaamta shareecada oo ah fiqhi qofka usuuliga ah waa inuu iigi wax ka yaqaano waa inuu fiqi wax ka yaqaano ugu yaraan si uu u fahmo tusaalayaasha laga bixinayo usuulka khaasatan masaa'ishiisa iyo qawaaciddiisa markii tusaale laga bixinayo waa inuu fahmaa tusaalahaas fiqiga ku salaysan ille fiqiga maa tusaale looga dhigayaa xukunkiisa in la barto cilmul usuulku waxa weeye waa fardu kifaaya fardu kifaaya wey oo waa in la helaa ummadda cid taqaana cilmigan usuulka yani ummad kasta ama mujtamac kasta waa in laga helaa dad yaqaana fannigan in laga helaa wey qofka mujtahidka ahna wuxuu u noqonayaa fardu cayn hadduu qofku uu doono inuu darajat alijtihaad uu gaadho oo dadkii u fatwoodo waa in fannigan uu mutamakin ku yahay oo fannigan si fiican u yaqaano haddii kale sababuu masaa'ishii nawaasisha uu ijtihaadaya fuqahadii hore ayse ka hadlay masaaisha uu fannigan ka hadlayo waxa weeye waa masaaishan soo tilmaamaynay ee ku saabsanaa adilat اlfiqh اlijmaaliya iyo kayfiyat اlistifaadati minha iyo xaal اlmustafiid masaaisha ku saabsan ayuu ka hadlaya fannigan sharafta uu leeyahay fannigan waa shayga u dambeeyan kusoo gunaanadayno mabaadidan waxa weeye maadaama uu fiqigii u yahay ariiq iyo wasiile u yahay laa shaka inuu fannigani fanni aad iyo aad u qiimo badan u muhiima u yahay oo lagu gaaray liibaantii adduunye iyo tii aakharaba maxaa yeele fiqigu waxaa weeye waa xalaashii iyo xaaraantii qofku inuu kala garto axkaamtii noloshan ilaahi subxaana wa tacaala u yeelay qaybaheeda kala duwan qofkii inuu fahmo wey cibaadaadkii iyo mucaamalaadkii iyo arrimihii qoyska iyo jinaayaadkii macnaha nolosho idil wax kasta oo afcaasha mukalafiinta ku saabsan inuu axkaamteeda barto way fiqigii usuulkana waa dariiqii lagu gaadhaya marka fanigani waa fani aad iyo aad u sharaf badan oo waxa weye fiqigaas qiimaha badan jidkiisii ah amaa taariikhda cilmigan kollii taarikhda cilmigani way dheer oo kutubaa laga qoray culimadu ka qoreen laakiin wax yar baan ka tilmaami doonaa siduu ku bilowday fannigan zamankii asxaabta ridwaan ullahi tacaala calayhim ma jirin waxa yidhahda fanni usuul fanni qoran oo mudawan ahoo la isticmaalo oo yani ka fanni ahaan uma jirin laakiin yani qawaaciddiisu way isticmaali jireen asxaabtu qawaaciddan usuulku yani asxaabtu way garanayeen aniiqatan bay u garanayaan abiicatan mayna u baahnayn fannigan inay bartaan laakiin yani maadaamay ahaayeen carab luqadoodii ay saafi tahay oo si toos u fahmayeen nusuustii kitaabka iyo sunnada maysan u baahnayn fannigan usulka caamkii bay garanayeen khaaskii bay garanayeen mulaqii bay garanayeen muqayadkii bay garanayeen naasikii marka baahi weyn u baahan yihiin ma jirin fanniga Eh, laakiin markii zamankii uu dheeraaday ee eh, waxaa weeye luqadii carabigahana ay daciiftay oo ay cajamtii iyo carabtii isdhex galeen oo futuuxaadkii islaamka ay ballaadheen iyo ruqcadii islaamka eh, waxaa soo baxay masaa'il kala duwan iyo ijtihaadaad kala duwan iyo aaraa kala duwan culammadii waxay isku maandhaafeen istimbaadkii iyo istidlaalkii khilaaf badan baa yimid sidaa darteed waxaa loo baahday in fannigan la barto waxaa soo baxay laba madraso oo ama laba itijaah oo culimmadu yani khaasatan culamaa taabic taabiciin qarnigii labaad ee hijrada culimmadii soo baxday waxay kala yeesheen laba itijaah oo ilaa yoomina haadaa jira waxaa weeye madrasatu ahli الra'yi iyo madrasatu ahli اlxadiiث labada madrasaa soo baxa ahlu ra'yigu waa culimmadii xanafiyada oo waxaa ku badnaa qiyaaska ayaa aad ugu badnaa nusuustuna way ku yareen maxaa yeeley imaam abu xaniifa waxaa yani saldhig u ahayd ciraaq ciraaqna way ka fogayd maki iyo madiina saa darteed axaadiia soo gaaraysa iyo nusuusta soo gaaraysa ayaa yarayd oo koobnay inta badan wuxuu ictimaadi jiray markii uu qur-aanka uu ka waayo wax daliil ah axaadiia soo gaadhan waa xadiiska kooban saan tilmaanay ra'yi buu ictimaadi jiray iyo qiyaas baynamaa culammadii joogtay maka iyo madiine iyo wixii ka agdhow khaasatan culamaa alxaramayn oo ahlu madiine oo calanku u hayay imaamu daari ilhijra imaam maalik oo uga dambeeyey imaam shaafici oo uga dambeeyey imaam axmed saddexda a'immaba waxaa la dhihi jiray madrasatu ahli alxadiid waxaa ku badnay xadiidka ra'yiguna kuma badnayn sida culamada ugu badan yaha kale marka labadaas jamaaco ama labada daaifo waxaa ka dhexeeya loolan iyo siraac qolaba qolada kale ayay radin jirta ku tilmaami jirtay inay waxaa weeye xaqii garamarsanta ahlu xadiidkuna ahlu ra'yiga ayay ku tilmaami jireen yihiin ahlu bidco oo waxaa weeye inay maaragtay eh, ra'yigooda ay wax kastoo isticmaalayaan meeshii yaani nas u yaalay ama xadiid la helayay ayay xadiikii ka weecanayaanoo ra'yi isticmaalayaan marka aad bay uga dayrin jireen ahlu ra'yiguna culamaau اlxadii ama ahlulxadiid waxay ku tilmaami jireen yihiin dad fahankoodu gaaban yahay oo nusuustaa ay sardinayaan mooyaane wax kale oo fahana ah aysan lahayn oo qiyaaska aysan garanayn oo istidlaalka aysan garanayn ayay ku tilmaami jireen lakin imam shaafici raxmat ullahi tacala aleh markuu soo baxay ayuu u nusreeyey eh, ahlulxadiidkii ahlu ra'yigana uu insaafiyo iyaga laftirkooda muusan aad u sii fogaynin laakiin labadii qole wuu isku soo dhoweeyey maxaa yeelay imaam shaafici raxmatullahi tacala caleyh fanniga xadiidkana wuu bartay oo de wuxuu ahaa tilmiidkii imaam maalik madrasatu alra'yina calaaqula lahaa oo maxamed ibn xasan ashaybaani saaxib abi xaniifa ayuu ka qaatay fiqiga su imaam maalik baa fiqiga uga qaatay marka labadii qoloba mashrab buu ku lahaa saa isku soo dhaweeyey labadii madraso kitaabkiisana wuu qoray arisaala oo waxaa weeye uu ku tilmaamay qawaaciddii istimbaadka iyo naasikhi iyo mansuukhi iyo uruq اlijtihaad isla markaana uu caddeeyey kitaabka iyo sunnada iyo makaanada ay leeyihiin qiyaaskana inuu ka dambeeyo oon laga horraysiin karin kitaabka iyo sunnada uu tilmaamay xadiika aaxaadda oo yani ahlura'yiga ay shuruudo u dejiyaan wuxuu tilmaamay inuu xujo yahay xadiiu alaxaad wahaakada halkaasuu imaam shaafici raxmat ullahi tacala calayh kusoo afxidhay ama kusoo afmeeray khilaafkii iyo loolankii adkaa ee u dhexeeyey labada qolo inkastoo dee weli aaaartiisii ay baaqi tahay oo aysan dhammaanin boqolkiiba boqol haddaba qofkii horreeyey qoray fannigan wuxuu aha saasoo tilmaamay imaam shaafici raxmat ullahi tacala calayh sidaasaa mashhuur ah waxaana ka dalbay inuu fannigan qoro oo kitaab uu u qoro waxaa ka dalbay alimaam cabdiraxmaan ibni mahdi raxmat ullahi tacaala calayh oo ka mid ahaa aimadii muxadisiinta ee zamankaa noolaa markii uu kitaabkan u qoray ayuu u diray kitaabkii dabeetana waxaa lagu magacaabay alrisaala maadaama fariin uu u diray ay ahayd cabdiraxmaan ibn mahdi saasaa kitaabka loogu magacaabay baa layidhi arisaala imaam cabdiraxmaan ibn mahdi raxmat ullahi tacala caleyh wuu u ducayn jiray imaam shaafici maadaama uu dee fannigan uu qoray oo kitaabkii oreeyey laga qoray uu noqday kitaabkiisu salaad kasta oon tukada waan u ducayn jiray buuri imaam shaafici raxmat ullaahi tacaala cala aljamiic haddaba inta markaan ogaanay fannigan qaabka ku bilaabmay waxaa muhiim inaan ogaano sidoo kale manaahijta usuuliyiintu ay leeyihiin usuuliyiintu isku manaahij ma ilaa saddex manhaj ayay usuuliyiintu fannigan u qoraan fanniga usuulka manhaj koobaad waxaa weeye manhajka loo yaqaano ariiqat lmutakalimiin mutakalimiinta dariiqadooda manhajka labaadna waxaa weeye ariiqat lfuqahaa manhajka saddexaadna waxaa weeye aljamcu bayna ariiqat اlmutakalimiin wa ariiqat alfuqaha in laisku daro labadii manhajan soo tilmaamay haddaba manhajka mutakalimiintu waxa weeye in masaa'isha usuuliga ah ay si madaxa bannaan ay u sugaan qawaaciddii usuulka ay iyagoon fiqiga ka duulaynin ay taqriiriyaan oy maarata qawaacidda ay sugaan ayagoo isticmaalaya adawaadkii ee luqada iyo istidlaalkii caqliga ahaa iyo yani waxyaabihii loo mareeyey fanigan taqriirkiisa iyo sugitaankiisa ariiqadan ariiqat almutakalimiin waxaa lagu yaqaanay oo ku soo caanbaxay culamaa almaalikiya iyo culamaa alshaaficiya iyo culamaa alxanaabila markii laga reebo xanafiyada saddexdii madhab ee kale culammadoodii ayaa ku soo caanbaxay weliba culammadii hore ah ee wax ka qortay fanniga kutubta ugu waaweyne laga qoray ariiqat اlmutakalimiin waxa weeye kitabka la yihahda alcumad lilqaadi cabdiljabbaar alhamadani oo muctazili ahaa oo dhintay sanadii afar boqol iyo han iyo tobankii hijrada iyo kitaabka la yihahda almuctamed liabi lxusein albasri oo asna muctazili aha oo dhintay sanadii afar boqol iyo lix iyo soddonkii hijrada iyo kitaabka la yidhahdo alburhaan oo u iska lahaa imaamu alxaramayn cabdulmelik aljuwayni oo dhintay sannadii afar boqol iyo sideed iyo eh, toddobaatankii iyo kitaabka oo u iska lahaa alimaam abu xaamid alhazaali oo dhintay sannadii an boqol iyo shantii hijrada haddaba asaas u ahaa dariiqat almutakalimiin waxaa ka dambeeyey kutubo kale oo kala duwan eh, oo afartaa kitaab soo khulaaseeyey sida kitaabka uu iska leeyahay sayfuddiin اlmidi ee loo yaqaano alixkaam fi usuuli اlaxkaam iyo kitaabku iska leyahy fakhrudiin الrazi la yhahdo almaxsuul dariiqadaasa marka lagu sii socday wixii ka dambeeyey qarniga afraad iyo qarniga shanaad dariiqadaas ayaa cilmi usuulka lagu qori jiray oo saddexda madhab ay ku qori jireen haddana waxaa soo baxday isla xilliga dariiqat اlfuqahaa dariiqat اlfuqahaa waxaa weeye xanafiyada iska leh oo waxaa weeye qawaaciddii usuulka waxay ka soo saarayaan alfuruuc اlfiqhiya bimacnaa a'immadooda xanafiyada ayay eegayaan furuucda fiqiga ay ka tageen dabeetana furuucdaasay ururinayaan dabeetana waxay ka soo saarayaan qawaacid usuuli ah haddaba waxay ku kala duwan dariqat almutakalimiin iyo dariiqatu alfuqahaa ariiqat usuuliyiinna furuucda fiqiga ma eegayaan dhinac ba iskaga dhigayaan ee waxaa weeye qawaacidda usuuliga ah ayay sugayaan oy sideeda u sugayaan waa laga yaabaa inay tusaalayaal ka bixiyaan qawaaciddaas oo furuucda fiqiga ka soo qaataan laakiin way ka madax bannaan tahay taqciidkooda iyo taqriirkooda qawaacidda ay ku sugayaan furuucda fiqiga way ka madax bannaantahy ma eegayaan madhabka yani imaamkoodu wuxuu ka yidhi masaladan ma egayaan si madax bannaan bay qaacidada usuuliga u sugayaan waa dariiqat lmutakalimiin dariiqat lfuqahana bay ku tahayoo qawaacidda usuuliga siday uma sugayaane waxay eegayaan imaamkooda abu xaniifa waxa uu ka yidhi masaladan markaas ururinaya masaa'il kala duwan oo waxa weeye dabeetana waxay ka soo saarayaan qawaaciddii usuuliga ahayd arrinta keentay waxa weeyaan baa in fuqahaa اlxanafiya ay isticmaalaan dariiqada oo u dhow iiga iiga u dhowdahay dariiqadooda oo waxaa ku badan furuucda fiqiga ku badan waxaa la yidhi imaamkooda abu xaniifa raxmat ullahi tacala kama tegin kitaab usuuli ah kitaab usuul ah kamuusan tegin marka u baahdeen in ay maaragtay eh, ay iyagu ka soo saaraan masaaishu tahriiriyey qawaacidda usuliga ka soo saaraan lakiin imaam shaafici wuxuu ka tegey kitaabka alrisaala oo asxaabtiisa shaaficiyada uga tegey iyo culimmadii kale dee kaag dhawaa madrasatu ahli xadiid malikiyadii iyo xanaabiladi bay ka faa'idaysteen oo ay markaas yani siduu imaam shaafici u taqriiriyey qawaaciddii usuuliga ahayd ayagoona ka tixraaceenoo ay marka inta badan waxaad arkaysaa khilaafka inuu u badan yahay khilaafka usuulku mutakalimiinta oo dhinac ah iyo dariiqatu alfuqahaa ama xanafiyada oo dhinaca inta badan khilaaf u badan yahay macnaha saddexdan imaam asxaabtooda maalikiyada iyo shaaficiyada iyo xanaabilada khilaafka usuuliga udhexeeya yani wuu yaryahay ama wuu markii loo eego khilaafka udhexeeya yani saddexdooda iyo xanafiyada xanafiyada inta badan ku khilaafsan qawaacidda usuuliga ah dariiqada saddexaad waxa weeye dariiqat aljamci bayna dariiqat almutakalimiin dariiqadii mutakalimiintii fuqahada ayay dariiqadan isu keentay oo waxa weeye isku xidhay dhinac waxa weye qawaaciddii usuuliga way taqriirinayaan oo si madax banaan bay usugayaan sugayaan isla markaa furuucdii fiqiga ahaa ayay ku xoojinayaan oo amilo kala duwan iyo waxbay keenayaan wayna ka faaidaysanayaan fuqahadu masaaisha ay sugaan waxay isku dayayaan ayada laftirkeeda inay ka faa'idaystaan markay taqriirinayaan qawaacidda usuuliga ah dariiqadaas wey dariiqada u dambaysay ee culimmada usuulku ay isku raaceen inta badan ee iskugu biyo shubteen kutubta laga qorana waxaa ka ah dariiqadan kitaabka la yihahdo altanqiix lilqaadi sadrushariica cubaydillahi bn mascuud albukhaariy alxanafiy oo dhintay sanadii kii shuruux badan buu leyahy kitaabkaas iyo kitaabka jamc aljawaamic ee uu taajidiin subki oo dhintay sanadii toddoba boqol iyo ko iyo toddobaatanka hijrada waa kitaabka muqararka inoogu ah dowladeena shurux badan iyo xawaashi badan buu leeyahay iyo kitaabka la musalm اhubuut oo uu iska leeyahay muxibudiin ibn cabdishakuur albahariyi alfaqiih alxanafiy oo dhintay sanadii kun iyo boqol iyo sagaal iyo tobanka hijrada kutubtaas ayaa ka mid ah wاlfuqahaa maxaasintii qoladan iyo waxyaabay ku wanaagsanayeen bay ka soo qaateen iyo kuwa waxay ku wanaagsanayeen marka dariiqadan waa dariiqada u fiican ee fanniga usuulka lagu qoray intaasina waa wixii ku saabsanaa usuulka waxaa insha allah tacaala maadaama kitaabkii waraqaadka aan bilaabi doono maanta aan wax yaroo kooban ka qaadanaynaa mualifka kitaabka iyo kitaabkiisa abulmacaali aljuwayni waxaa la yidhahdaa magaciisa cabdulmelik ibni cabdillaah ibni yuusuf ibni muxamed aljuwayniy haddaba magaciisu waa cabdulmelik ibni cabdillaah cabdulmelik ibni cabdilah waa magaciisa kunyadiisuna waa abulmacaali abulmacaali ayaa kunyo u ah laqabkiisa ama naanaystiisu waxaa weeye imaamu alxaramayn ayuu ku socaanbaxay waan caddayn doonaa sababta lagu naanaystay naanaystaas wuxuu ahaa imaam usuuli ah oo fanniga usuulka baaric ku ahaa faqiihna ah madhabkiisunu yahay madhab alimaam الshaafici caleyh raxmat اllah aljuwayni marka la leeyahay waxaa loo nisbeeyey magaalada la yidhaahdo juwayn oo ku taalla mandiqada loo yaqaano naysaabuur waxaa lagu naanaysa imaam alxaramayn maxaa yeelay wuxuu la darsay oo in badan uu joogay maka iyo madiina maka wuxuu joogay afar sano oo uu maaragtay eh, tadriisinayey fiqiga imaam shaafici caleyh raxmat ullah uuna fatwoon jiray madiinana saaso kale afar sano uu joogay oo uu wax ka dhigay eh, madiina fatwona uu ka bixin jiray madhabka imaam shaafici caleyh raxmat ullah iyo waxaa weye jidadkiisana uu jamcin jiray imaamkani wuxuu dhashay sanadii hijrada ayuu dhashay wuxuuna ku barbaaray qoys ama usro fadli iyo ilmi waxaa weeye asal uu yahay aabbihii cabdullaahi ibni yuusuf oo loo yaqaano kunyadiisa abu muxamed aljuweyni meesha kan la yidhahda abulmacaali aljuweyni weladkiisa isna waxa la abu muxamed aljuweyni markayn iska ka qasmi labaduba waa laba faqiih labaduba waa laba usuuli culimmadana way soo qaataan hadaladooda inkastoo abulmacaali aljuweyni looga sheegitaan badan yaha abihi laakiin labadaba waa la sheegaa marka abu muxamed aljuweyni wuxuu ahaa nin caalim ah oo usuuli ah wuxuu sharxay arisaala limaam shaafici kutubo badanna wuu leeyahay sidoo kale adeerkii cali ibn yuusuf aljaweyni asna nin faqiihu ayuu ahaa marka ninkan qoys ka soo jeeda waa qoys usratu cilm weyaan eh, alimaam abulmacaali aljaweyni wuxuu cilmiga ka qaatay waalidkii aabbihii ayuu fiqigii usuulka iyo intaba uu ku dul akhriyey oo ka bartay eh, dhammaan musanafaadkiisana eh, waalidkii ayuu ku dul akhriyey oo ka faa'idaystay sidoo kale culamo kala duwan ayuu cilmiga ka qaatay safra kala duwan ayuu u galay ijaa iyo badaad iyo khuraasaan iyo ijaa marka ley waaa soo gelaya maka iyo madiine iyo dhulkaasa soo gelaya culimo badanna uu la kulmay cilmiga uu ka qaatay toban sano ayuu rixladaas ku jiray oo cilmiga uu qaadanaya waa inta ka baxsan wadankiisii ama magaaladiisii aabbihii abulmacaali juweyni ayaa dhintay isagoo oo labaatankii weli inuu buuxsamin isagoo dhowriyo toban jir ah ayuu aabbihii dhintay aabbihiina wuxuu ah nin sheekoo culumta shareecada akhriya meeshii aabbihi ayaa la fadhiisiyoo sidii buu cilmiga ku akhrin jiray wuxuu u rixlooday bakhdaad iyo maka oo uu maaragtay afar sano joogay madiine saas oo kale waa kaan soo tilmaannay dabeetana markii uu rixlaadkiisa soo dhammeeyey iyo safaradiisa cilmiga safaraduna inta badan qofka daalibu cilmiga ka maarmahay haddii uu doonayay inuu cilmigiisa uu meel fiican gaarsiiyo orta waxaa fiican qofka daalibcilmiga ah culimmada wadankiisa inuu ka qaato cilmiga kadibna u rixloodo wadamo kale oo cilmiga uu ka barto dii khaasatan culimo waaweyn ay joogaan meel wadankiisa ka baxsan oo u baahdo inuu culimmadaas ka qaato rixladu waa muhiim qofku waayo aragnimo badan iyo cilmi badan iyo waxaa weye waxyaaba badan baa iisoo korinaysa lakin hadduu beledkiisu ku ekaado waxa laga yaabaa inuu cilmigiisu aad u koornaado inuu dadaalo mooyaane de ilahi subxana wa tacaala mawhibe iyo dadaal badan oo ilahay uu siiye mooyaane kadibna wuxuu ku soo laabtay markii uu rexlaadkii soo dhammeeyey naysaabuur waa magaaladiisii iyo mandiqadiisii waxaa u dhisay wasiirka la yidhaahdo nidaam almelik almadrasa anidaamiya madrase marka leeyahay sida iskuulkeenna o ma aha de iskuulkeennan caadiga dee lagu dhigto culumtan maadiga ma ah madaarista waktigaas waxay ahayd madaaris lagu dhigto culuumta hareecada marka almadrasa nidaamiya waa xarun lagu dhigto culumta hareecada oo magac la yhahda halka ayaa loo dhiibay soddon sano ayuu madrasada hayay oon lagula tartamaynin oon laga riixaynin oo wacdiga iyo khiaabada iyo tadriiska intaasoo dhan u maaragta uu asagu eh, uu gacanta ku hayay kutubo badan buu qoray kutubtiisii way soo caanbaxday intuu noolaa darsigiisa waxaa soo xaadiri jiray culamo aad u badan iyo ulaabucilm ilaa saddex boqol oo caalim iyo ulaabu cilm iskuul jirta ayaa soo hormarsi jiray xataa culumada ka faa'idaysan jiray eh, duruustiisa aimo waaweynna way ka faa'idaysteen oo cilmiga fiqiga ayay ka barteen aad iyo aad buu u caqli badnaa oo u fahmo badnaa ilahay wuxuu siiyey fahmo aan caadi ahayn talaamiid buu lahaa imaam alxaramayn waxaa ka imaamka caanka ah ee abu xamid maxamed bin maxamed bin maxamed alghazali xujat اlislaam loo yaqaano wuxuu ahaa faqiih usuuli ah dhammaanta waan garanaynaa imaam alghazali calayh raxmat اllah sidoo kale waxaa ka mid ah talaamiidiisa cali bn moxamed ibn cali aلطabari almacruuf ee loo yaqaano ilkiya alharaasi oo hasna aha faqiih usuuli ah oo mufasir ah oo muxadi ah wuxuu dhintay sanadii an boqol iyo afartii waxay isku isku dhawaayeen imaam hazali sanad buu ka horreeyey geeridii isku horreysay eh, imaam hazalina wuxuu dhintay an boqol iyo shantii hijrada waxaa kaloo ka mid ahaa ilkii alharaasi dabcan waa la yaqaana asna waa caalim caanoo la yaqaano weeye wuxuu iska leeyahay kitaabka la yidhaahdo axkaam alqur'aan waxaa ka mid ah eh, talaamiidiisa cabdiraxiim ibn cabdilkariim ee loo yaqaano ibn alqushayr oo asna faqiih ahaa mufasir ah oo waxaa weeye dhintay sanadii an boqol iyo afariy tobankii culummadu way ammaaneen alimaam aljuwayni abulmacaali imaam alxaramayn aad bay u ammaaneen oo cilmigiisa waasac ah iyo shakhsiyaddiisa ayay ammaaneen waxaa ka mid a ah culamada ammaantay abu sacd asamcaani alimaam asamcaani wuxuu ku tilmaamay inuu yahay imaam ala'ima wuxuu yihi kaana abulmacaali imaam ala'imati cala اliطlaaqi mujmacan calى imaamatihi sharqa waharban lam tara alcuyuunu milah wuxuu hi abulmacaali wuxuu ahaa imaamkii a'imada gebi ahaanba waana lagu kulmay buu hi culamadu wa isku raaceen imaamnimadiisa culimmadii bariga joogtay iyo culimmadii galbeedka joogtay intaba isku raaceen bu asagoo kalena indhuhu mayna arag buui lam sidoo kale culamada ammaanta waxaa ka ahaa alimaam abu isxaaq ashiraazi oo iskale kitaabka allumac ee cilmi usuulka iyo kitaabka atabsira iyo kutubo badanoo fiqi ah sida kitaabka almuhadab iyo atanbiih waxaa ka mid a culimada waaweyneed ee shaaficiyada wuxuuna u ahaa tilmiid abu isxaaq ashiraazi culimadii ka faa'idaystay uu ka mid ahaa imaam alxaramayn marka wuxuu yihi abu isxaaq ashiraazi tamatacuu bihada alimaam fainahu nuzhatu hada azamaan imaamkan ka faa'iidaysta yidhi oo cilmigiisa ku raaxaysta maxaa yeelay ninkani waxa weeyaan buu ihi nushatu hada azamaan waa zamankan yacni wuxuu inoo soo saaray ee faa'iide ah iyo wax maaragtay lagu farxoo lagu raaxaysto waxaa kale ku tilmaamay imaamu اla'ima wuxuu hi anta alyowma imaamu ala'ima marka culamada ammaantay way fara badan yihiin laakiin intaasaan eh, ku soo gaabsanayna wuxuu ku soo caanbaxay imaam alxaramayn yani fiqigiisa iyo usuulka u dheeraa wacdiga dadka markuu wacdiyo waxa la yidhi dadka uu ka waxaa ka mid a musanafaadka kitabka yihahda khiyaat اlumam fi iltiyaati الظulam oo ahaa kitaab uu ka qoray imaamada ama khilaafada iyo asiyaasa sharciya wax loo yaqaano waxaa ka mid a kutubtiisa alcaqiida الniظaamiya fi اlarkan اlislaamiya oo kitaab caqiida ah waxaa ka mid a kitabka yihahda alburhan fi usuul اlfiqh oo asna usuul ah nihaayat اlmaطlb fi diraayat اlmadhab oo uu ku sharxayo mukhtasar almusani waa kitaab fi lfiq shaafici oo labaatan mujalad ah waxaa ka mid ah kutubtiisa ashaamil oo asna kitaab caqiide ah waxaa ka mid ah irshaad oo asna caqiide ah alwaraqaat oo kitaabkeennan ah mugiiu lkhalq oo usuul ah imaamkani wuxuu dhintay an iyo labaatankii rabiic alawal sanadii afar boqol iyo sideed iyo toddobaatankii hijrada dadiisuna marka waxay ahayd toddobiyo konton jir ayay ahayd lixdankii saddex sano ayaa uga laabnayd raxmat ullaahi tacaala caleyh imaam alxaramayn kitaabkiisan ahaa alwaraqaat ilaahi subxaana wa tacala wuxuu siiyey qabuul waasac ah aan ahayn waa kitaab yar oo markaad eegto xanshi kooban ah lakiin ilahi subxana wa tacala qabuul badan buu siiyey culimmadu kitaabkan way daryeeleen aad bay u daneeyeen way sharxeen way nadmiyeen Ehm, ulaabocilmiga waxay ku boorin jireen inay xafidaan fanigan usuulka markii ay la bilaabayana sullamka ama janansarta koobaad laga galo ahaan jiray waa xilligaa imaamulxaramayn uu qoray kitaabkan qarnigii shanaad dhexdiisii ilaa zamankan hadda aan joogno waa muddo ku dhow kun sano ayuu kitaabkani kun sano macnaha waa toban qarni ayuu kitaabkani sidaas culimmada uga faa'idaysan jirtay oo ahaa kitaab abuurkaa leh shuruux badan buu leeyahay iyo nadmi badan oo ila yani soddonkiiba ka badan oo laga yaaba inay gaadhaan konton iyo iyo waxay ka sii badanba lakin waxaan ka soo qaadanaynaa inta ugu muhiimsan ayaan tilmaami doonaa insha allahu tacala culimo weyn baa sharxday waxa ka mid ah ibn salaax oo dhintay sanadii lix boqol iyo saddex ibn alfirkaax baa sharxay asna lix boqol iyo sagaashankii dhintay jalaaldiin almaxalli ayaa sharxay Eh, oo harxiisu ha ugu caansan uu yahay jalaadiin maali wuu dhintay sanadii sideed boqol iyo afariyo maxalli ayaa haddaba qabuul helay culimo badan ay daneeyeen oo xawaashi la saaray fara badan eh, xaashiyat اlbukhaari xaashiyat simbaai eh, xaashiyat nuuruddiin اlxalabi xaashiyat اdimyaai oo maطbuuca xaashiyat الnafaxaat calى sharx اlwaraqaat liljaawi xaashiyat الsibaaci oo loo yaqaana takhriiraat cala sharxi اlmaxali xawaashidiisu fara badan yihin marka kitaabka ahaa yani sharaxa jaladiin اlmaxali ayaan insha allahu tacala ardada u dardaarmayna inay ka faa'idaystaan oo muctamad ka dhigtaan markii kitaabkan ay akhrisanayaan dabcan xaashiyat dimyaai ayaa kuu furfuraysa ood ka faa'idaysan kartaa wixii kale ee shuruuxana waa laga faa'idaysan karaa sida sharaxa uu iska leeyahay fawsaan iyo shuruuxda kaleba waxaa kaloo harxay kitaabkan ninka loo yaqaano ibn imaam alkaraamiya oo dhintay sanadii sideed boqol iyo afariy todobaatankii waxaa saaran xaashiyada cabaadi waxaa kale oo ka mid ah shuruuxdiisa altaxqiiqaat sharx alwaraqaat alanjum الzaahiraat sharx alwaraqaat uu iska leeyahay sibti almaridiini waxaa kale oo harxay kitaabkan ibn zikri oo sharxiisa loo yaqaano haayat almaram fi sharxi muqadimat اlimaam iyo zakariya alansaari waxaa kaloo sharxay alxaaab oo ahaa aimada maalikiyada ka mid a sharxiisa loo yaqaano qurat اlcayn bisharxi اwaraqaat imaam اlxaramayn waxaa kaloo sharxay ibn xamza الramli oo sharxiisa loo yaqaano haayat اlma'muul fi sharxi waraqaat اlusul labadan sharaxba waa maطbuuc labadan sharax ee u dambeeyaan sheegaynay quratulcaynka iyo haayat almamuulka quratulcaynka weliba xawaashi kala duwan buu leeyahay oo maaragtay eh, saaran haayatulmamuulkana saasoo kale iska leeyahay ibn xamza ramlasna waa mabuuc eh, waxaa ka mid ah shuruuxdiisa sharx alwaraqaat oo iska leeyahay alcabaadi oo dhintay sanadii sagaal boqol iyo labiyo sagaahankii wahaakada shuruuxdiis marka way fara badan yihin intaasaan kusoo koobayna wixii shuruxdiis ku saabsan nadmiga laakiin nadmiga ugu caansan waxaa iska leh cimriidi oo loo yaqaan nadmigiisa tasiiri uruqaat linadmi اlwaraqaat oo dhowr sharax ay saaran yihiin inta ayaan insha allahu tacala kusoo koobaynaa muqadimada fanigan insha allahu tacaala darsiga xigana waxaan qaadan doonaa kitaabka iftitaaxiisa wajazakum اllah khayr wsal allah wslm ala nabiyina mxamed